toban leh qaarkoodna iyagoo saddex iyo toban leh marka waxba khilaaf saasa maahay qaarna wuxuunbay isdhex gelinayaanoo qaar bay isku mid ka dhigayaan qaarna way kala tirinayaan una waa istegayaan alwalu rukniga koobaad anniyatu waa niyadii in qofku uu niyeeyo salaadii oo haddii aan la niyeyn salaadi ku asixi mayso sideen loo niyeynin laba siyoodba way ku dhici kartaa in adigoon isogeynun aad salaad gasho adigoo salaad ku jirun aad isaragto qasadkaagu mabuu ahayn inaad salaad tukato laakiin haddana adigoo ku jirun baad saragta marka waxba kuma jirtide waad iska foorfoorarsanaysaa taasi salaad maaha kol haddaanad niyoonin sidoo kale salaaddu hadday salaadihii shanta ahaa tahay ama sunnayaashii magaca lahaa hadday tahay ee cayinnaa waa inaad magaceedii u niyootaa duhur inaad tukanaysa waa inaad niyootaa inaad casar tukanayso hadday casarkii tahay waa inaad niyootaa tii maqrib hadday tahay maqribkii inaad tukanayso waa inaad niyootaa haddii laakiin inaad tukanayso un aad niyooto hadhowna maqribba ha noqoto un aad tidhaahdo iska noqon mayso sidoo kale hadday faralkii tahay waa inaad faralnimadiina aad iyadana u niyootaayoo salaadii maqrib ee faralka ahayd inaad tukanayso waa inaad niyootaa oo kuma filabay culammada madhabku leeyihiin inaad tidhaahdid uun salaadii maqrib baan tukanaya unaad qalbiga ku qabato haddaanad raacinin oonad qalbiga ku qaban inay tii faralka ahay tahay kuguma filaanayso maxaa yeelay salaadda maqrib mararka qaarkood sunnayba iska noqotaa ama casarku ama duhurku sunnayba iska noqon karaan oo siday u noqon karaan waxa weeye qofkii intuu soo tukaday haddana jamac kala helay oo tukanaya maxaa u sunno ah inuu la galo iyagana muxuu niyoonayaa dee salaaday tukan hadday duhur tahay duhur buu niyoonaya hadday casar tahayna casar buu niyoonaya laakiin maxay ku kala duwan yihiin tan iyo tii aad guriga kusoo tukatay dee taasina faralkiibay ahayd tanina waa duhur sunna a bay noqonaysa haddaba si labada iyagana loo kala sooco waa inaad niyootaa salaadii duhur ee faralka ahayd waa inaad qalbiga ku qabataa anniyatu niyadii bilqalbi qalbiga laga niyoonayey niyadii qalbiga laga niyoonayey ayaa rukniya marka niyadu waa qalbiga ta qalbiga weey afka iyo meel kale toona waxba lagama niyoodo waa ujeedadu waa qalbiga fa yuxdiru fii qalbihi qalbigiisa wuxuu ku soo xaadirinayaa ficla salaati inuu salaad tukanayo salaad samaynayo inuu tukanayo waa inuu niyada ku qabto haddaanu niyadaba ku qabanin inuu tukanayo dee nin iska foorfoorsaday buu noqonayaa ويعبر عنها هدي هذا اللو بدلا waxay noqon lahayd oo maartay cibaaradeedu ay noqonaysaa bi usalli wa antu karaya hadu afka inuu wax ka yiraahdo u baahdo ficlu salaadki niyada ahaa hadu afka ka muuji is yiraahdo maxay noqonaysaa wa antu karaya saasay noqonaysaa marka intaas oo qalbiga ku qabatay weeyaan ficlu salaadki inaad niyatay waajibkii wa antu karaya baad qalbiga ku qabanaysaa afka dad ka tiraahdo wa antu karaya bay noqonaysaa way yu'abbaru anha u dhigantaa haddii maarata afka lagaga dhawaaqo biusalli usalli wey wayuxdiru fiihi waxaa kaluu qalbiga ku xaadirinayaa uu maaragtay waxa weeye ka niyoonayaa fardiyatahaa salaadani inay faralkii tahay wayucabaru canhu haddii hadal loo bedelo wuxuu noqonayaa isaguna bifardi usallii farda saasay noqonaya tii horena usallii bay noqonaysaa tanna farda salaaddii faralka baan tukanayaa wayuxdiru fiiha fiihi halkaa fiihaaba ay qoran wayuxdiru fiihi waxaa kaluu qalbigii ku xaadirinayaa tacyiinahaa salaadaasi haddana magacowgeedi iyo caynteedii wayucabaru canhu isagana weedha u dhigantaha waxa weeye biuhri duhur baa laga cabiri aw ilcasri ama casr baa laga cabiri aw ilmagribi ama maqrib baa laga cabiri aw ilcishaai aw isubxi markaa waa saddexdii arrimood salaadu noocay tahayna waa inaad qabato ood maskaxda ku qabato inay tii faralka ahay tahayna waa inaad niyada ku qabato intaasaad markaa israacinaysaa niyadii markaa way ku saasay kuugu dhan tahay allahu akbar baad raacinaysa فإذا حضرت هذه الثلاثة صدح ذاسي مركا يسوق تماد في قلبه قلبيسا قلبي صدح ذابا كقبته أيو قال وحو أرنا يا الله أكبر صدح ذا مركو قلبي كقبته allaahu akbar buu odhanayaa iyaduna waa rukni sida inoo iman doonto afkuu ka odhanayaa iyada hayra kaafilin canhaa markuu allaahu akbar leeyahay waa inaanay maskaxdiisa ka maqnayn salaaduu tukanay saddexdii aynu soo sheegnay waa inay maskaxdiisii jooga maarata wax ku jiraan oo qalbigii qalbigii waa inay saddexdii ku jiraan marka uu marka allaahu akbar odhanayo wayaziidu wuxuu ku dari intaa istixdaara inuu qalbigii ku xaadiriyo ma'muuman qof la tujinayo inuu yahay ma'muuman markaa la nasbin karaa iyadoo xikaayo loogala jeedo haddii ma'muumin la yidhaho la jaro la hoosdhigana waa caadi ma'muum inuu yahay qof la tujinayo inuu yahay ayuu intaa ku siyaadinoo qalbiga uu ku qaban in kaana fii jamaacatin ama in kaana jamaacatan in kaana yusalli jamaacatan hadduu jamac ku tukanayo hadduu jamac ku tukanayo qalbiga waxaa kaluu saddexdii raacini inuu ma'muum yahayoo la tujinayo ama inuu muqtadi yahayoo imaamka uu ku xidhan yahay ama inuu jamac la tukanayo xataa inuu ma'muum yahay hadduu niyoodo inuu jamac la tukanayo waa ku filanta inuu jamac la tukanayo waa inuu markaa niyeysan yahay markaa kii ma'muumka ah afartaasaa laga doonaya kii imaamka ahaa isaga saddexda horun baa laga doonaya kii keligii tukanayeyna isagana waxaa laga doonayaa saddexdii hore الثاني ركن لبا تكبيرة الإحرام والله أكبر تي صلاة اللي حرني وهي الله أكبر الله أكبر إنه قفل كل واقع سيدا دا كل واقع لحن كان أوكا إلالي ساسي صلاة كو قنطنتا أفكار لك دواقع وينو يمن دونتا أركان تفعل أه لما أنت إن عرب كلا رقاقاتشيو قفل اسم قشيو وينو يمن دونتا الثالث ركن صدحات قراءة الفاتحة في القيام وإنه فاتحة أقريو isagoo taagan faatixadu waa rukni salaadu asixi maysa la'aanteed marka waa in faatixadii aqriyo halkee lagu aqriyaya iyadoo la taagan yahay mar hadday salaaddii faral tahay salaaddii faralka ahayd adigoo taagan waa inaad aqrido faatixada dadka qaarkood baa wuxuu samaynayaa waa in aada loogu baraarugo غير المغضوب عليهم ولا الضالين markuu sii leeyahay waa sii rukuucayaaba liinti nuunkii isagoo rukuucdii markaa waxa weeye kuma sii dhow ama rukuucayba ayuu nuunkii ku dhawaaqay kaa maxaa ku dhacay faatixadiisii oo dhammi dee sarajoog kuma iman qayb faatixadii ka mid ah ayaa sarajooggii aanu kula imanoo salaadu u asixi mayso waa inuu bismi illaahi raxmaan raxiim bilowgeeda ilaa iyo waladaaliinta isagoo sara taagan oo jooga oo aan waxa weeye rukuucin waa inuu la yimaado قراءة الفاتحة فاتحة دين لا أقرية في القيام سرچوغنا لغو أقريو الرابع الركن أفراد القيام سرچوغ لفتي سبا يساقنا الركن إن قدر وهدو أود ليه صلاة دي فرال كاهيد إن أد أسر استاكتو أو تكبيرة الإحرام كي الله أكبر تي أديقو سرچوغ آد لتمادو فاتحة دين آد أقريد أديقو سرچوغ سرچوغ قاسي يساقنا الركن وي لكن لكن وكي أودي kii aan awoodeyn dee fadhi buu ku tukanaya kii aan awoodeyn fadhi buu ku tukanaya ama kursi ha ku fadhiisto ama dhulkaba ha fadhiisto kolba siduu awoodo walow bixablin buu yidhi hadduu doono sarajoogaasi haba ku yimaada xarig iyadoo la cuskaday ama la qabsaday aw muciinin ama qof la taageersaday taageere ah fii salaati alfardi buu maarata qiyaamkani rugniyahay salaaddii faralka ahayd salaaddii faralka ahayd qofku waa inuu sarajoog ku tukado sarajoog hadduu karayo karitaankaasi ama iskiibaaba u karaya ama inuu wax ku taageersado ayuu u karaya markaa dee ka dhici maayo hadduu intuu qof maarata la garab galo uu deetana sidaa ku tukan karayo qof taageera ama xadhig uu qabsado uu ku istaagi karayo iyadoo aanay mashaqo iyo culays ku ahayn waa inaanay mashaqo iyo kadeed ku ahayn hadday kadeed ku tahay iska fadhiisanaya inuu xarig qabsado haddaanay kadeed ku ahayn ama qof uu ku taageersada aanay kadeed ku ahayn waajib buu noqonayaa sare buu ku tukan oo yani markii faatixada aqriyaya allahu akbar tiiba sare kula iman alkhaamisu rukniga shanaad alrukuucu rukuucdii weyn bian yanxaniya waa inuu foorarsado min gayri irkhaa'i rukbatayhi isagoon jilbaha uun sii daynayn ah, foorarsa markaynu leenahay isgaabi uun maaha intood jilbaha sii dayso haddaad isgaabiso dee markaa maad maad maad rukuucin waaba laga yaabaa inaad waxoogaa soo qalloocatood foorarsato laakiin dee jilbihii unbaad sii jilbihii unbaad dhaadhicisay oo dabcisay irkhaagu waa dabcinta jilbihii markaad dabciseed iyagii hoosu dhigtay waa qof isyargaabiyey unbaad noqotae sidaa rukuuc lama yidhaa markaa bian yanxani waa inuu fararsado min hayri irkhaai rukbatayhi isagoo aan jilbaha dabcinayn oo aan sii daynayn jilbuhu sidoodii ay isaga taagan yihiin oo labadii dhudhun ay iska qumaati u taagan yihiin waa inuu markaa foorarsado xataa tanaala ilaa ay ka gaadho raaxataahu labadiisa calaacal ama labaabaco rukbatayhi labadiisa jilib waa inay gaadhayso waa inuu soo foorarsado isagoo aan lugaha dabcin ilaa heer gacbihiisani hadduu ku qabo is yidhaahda jilbaha ama gaadhsihiisna ay gaadhayaan inuu gaadhsiiyuu jilbaha gacmaha ku qabtaa waajib maaha laakiin foorarkan lasoo foorarsanayo ilaa heer gacmaha iyo jilbuhu isgaadhi karaan ayaa waajiba markaa daba isgaadhkii wuxuu ku iman karaa de inuu qofku intuu isyar dabciyo jilbihii dabciyo uu soo markaa isa soo gaabiyo jilbihii markaa gacmaha wuu la gaari karaa laakiin taasi dee tii la doonayey maaha qofku isagoo saani lugihiisa ay u taagan yihiin waa inuu soo foorarsado markuu soo foorarsado deetana gacmihiisii ay jilbaha gaadhayaan الركوع ركوعدي marka rukuucdi waa maxay waa in la foorarso ma foorar oo dhanba may foorar ilaa heer gaariyo weeyaan in yar inaad madaxa soo dudo rukuuci ku noqon mayso waa inaad isa soo waxa weeyaan foorariso ilaa labadaadii gacmood ay jilbaha gaadheen bi yanxaniya inuu isfoorarsado min gayri irkhaa'i rukbatayhi isagoon jilbaha uun dabcinaynin xataa tanaala raaxatahu rukbatayhi ilaa iyo labadiisa gacmood ama labadiisa baabaco ay gaari karayaan labadiisa jirib inuu ku qabtaana waa sunno asaadisu rukniga lixaad aطma'niinatu fiihi waa in lagu xasilo rukuucdii waa in lagu xasilo markaa ku-xasilaaddii siday ku imanaysaa ku-xasilaaddii waxay ku iman karaysaa waxaad ku qiyaasi karaysaa laba qodo laba arrimoodba mid baa fuqahadu ay sheegaano waa tan inoo sheegayo mid iyadu xadkeediia waa maxay bian tanfasila waa inay ka soocan tahay xarakatu huwiyihi dhaqaaqii soo foorarsigu can xarakati rafcihi dhaqaaqii korukaca waa inuu ka maaragtay eh, uu ka soocmo oo wataskuna ay weliba xasisho acdaa'uhu xubnihiisu kulluhaa dhammaanteedba tuma'niinadu ama xasiliddu waa maxay waad soo foorarsanayso waad soo hoobanayso dhaqaaq baad ku jirtay dhaqaaqaa aad ku jirtay iyo dhaqaaqii kicitaanku waa inaanay isku xigin ee wax u dhexeeyeen waxaa u dhexeeyeyba markaa dumcaniinadii noqonaya soo hoobadkii iyo korukicii waa inay wax u dhexeeyeen markaa muddo waa inay udhexaysay kala saaraysa oo faasil noqonaysa oo kala soocaysa soo hoobadkii iyo iyo korukicii wax u dhexeeyey waa inuu jiro oo muddo aad halkaa ku yar hakatay hakadkaa ayaa duma'niinada la yidhaahdaa xubnahaagiina ay xasilayaanoo dhaqaaqii ay markaa waxa weyaan intaa aad dhaqaaqii intood ka dhammaatay soo foorarsigii aanad karukiciina bilaabin eed halkaa ku hakatay ayaa tuma'niina la yidhaahda waxaa kaloo qaarkood ku qiyaasaan in subxaan allah la odhan karo oo kale inta subxaan allah la odhan karo inuu qofku ee wax weyn rukuucsanaado bian tanfasila weeye xasilidu ama tuma'niinadu inay ka soocanto oo ay ka baxsanaato xarakatu huwiyihi xarakadii ama dhaqaaqii soo hoobadku can xarakati rafcihi dhaqaaqii koru kaca wa taskuna ay xasilaato acdaa'uhu kulluhaa xubnihiisa oo dhami asaabicu rukniga toddobaad alictidaalu waa sara joog ama ka noqosho in laga noqdo rukuucdii ictidaal in qofkii uu markaa caadi iska dhigo si muctadila inuu markaa waxa weeye inuu joogsado oo qumaati iska dhigo اعتدالك وقماتين من قف قف قماتي النقض marka bi yantasiba qa'iman i'tidalku wuxuu ku imanayaa inuu marka qumaati u istaago intisaabku waa inuu qofku u istaago weey qa'iman xaalu yahay mid taagan waa inuu marka si qumaatiya uu u kaco u istaago ayuu i'tidalku ku imanayaa waa qofkii sarajoog ku tukanayay hadduu fadhi ku tukanayeyna waa inuu sidii uu markii hore ahaa ku noqdo dee athaaminu rugniga sideedaad aطuma'niinatu fiihi ictidaalka laftiisana waa in lagu xasilo kamaa dakarnaa fi rukuuci saan rukuucdaba ku sheegnay ayuu kana ugu xasilayaayo markuu soo kacay waa inuu halkaa waxoogaa ku xasilo oy kala baxsanaadaan dhaqaaqii soo kicidda iyo dhaqaaqa hoobadkee sujuudda loo hoobanayo waa inaanay isku xigina wax u dhexeeyey uu jiro kaasaa tuma'niino markaa noqonay ataasicu rukniga sagaalaad alsujuudu اlأwalu waa sujuudda koobaad bian yadaca waa inuu dhigo jabhatahu wejigiisi jabhadu intaa wejiga qaybtiisaa sare ayaa jabha la yidhaahdaa markaa jabhada wax ka mida wey gebigeedu inay dhulka wada qabsataa khasab maaha jabhadaa qayb ka mida waa inuu dhigo dhulka makshuufatan iyadoo bannaan oo aanu qofku cumaamad ama koofiyad ku daboolin sidaa haddaad ku tukanayso sujuuddii kuma xasilayso oo koofiyaddii dee maad dhigin waxaan jeedaa wejigii dhulka maad dhigin koofiyaddii baad dhigta waxay la mid noqonaysaa bay culimmadu leeyihiin adigoo gacantaadii markaad dhigtay un gacantii ku dul sujuuda koofiyaddan aad xidhan tahay waa wax adigii kaa miday noqotay ilaan adigii bay ku raacraacaysaa adigii bay kaa mid noqoto adigay kula socotaa dhulka lama socoto iyadu dhulka inaad dhulka ku sujuuddaa la doonaya ama dhulka wax raacsan marka dhulkii maxaa raacsan dee waxaa dhulka yaalla ee aan adiga ku raacraacayn waxaan ku raacraacayaana adigiibuu kula socdaa waa ciddii sujuud meesha labaa kala baxsanoo qofkii sujuudayay wuxuu ku sujuudaya waa inay kala laba yihiin marka haddaad koofiyaddii un aada dul dhigto dee koofiyaddii unbaad ku sujuuday koofiyaddiina adigii unbay kula socotaa sidii qof gacantiisii ku sujuuday oo kaluun baad noqonaysaa gacanta haddaad ku sujuuddo intaad gacantii dhulka dhigto aad gacantii markaa madaxana dul dhigto sidaa sujuudi kugu xasili mayso tana lamid bay noqonaysaa bay leeyihiinoo sidaa markay tahay wejigii aanu bannaanayn sidaasi sujuuddii kuma filla bian yadaca waa inuu dhigo jabhatahu halkaa markaa wejigiisa qaybtiisaa sare wax ka mid ah makshuufatan iyadoo faydan oo aan waxba markaa ku qarsoonayn calaa musallaahu waxa uu halkaa uu dul dhigayaa jabhadaasi waxa uu ku tukanayo ama dhulkiiya ama sajaaddii uu ku tukanaye mutaxaamilan calayha isagoo waxoogaa isku qaaday culayskiisa culayska madaxiisa ku sii daynay waa inuu waxoogaa isku sii daayo waxaa la diidayaa markii aad sajaadi dul dhigto inaad dul dhigto inoo taabsiiso uun ha taabsiinine madaxa ku sii daa saasaa taxaamulka uu sheegaya inaad madaxii sii dayso oo hadduu wuxuu ahaan lahaa baa la yidhi furaash iyo wax lamid ahoo diismaya dee waa in markaa uu diismayo markaasaad isku sii daysay lakiin inaad taabsiiso uun sujuud lama yidhah baa la yidhi sujuud waxaa la odhanayaa markii aad ku sii dayso madaxii meesha mutaxaamilan calayha isagoo markaa isku xambaaraya yani isku sii daynayo madaxiisa meesha ku sii daynaya qaliilan ku cadaadiyo xoog ugu cadaadi laguma lehe waxoogaa unbaad ku sii daynaysaa ilaa heer aad markaa waxa weeyaan diisi karto haddii wax diismaya ay tahay calaa gayri mutaxarikin waxaan uu markaa dhigayo wejigiisa uu dul dhigayaa waa inuu yahay wax aan ku dhaqdhaqaaqayn isaga dhaqdhaqaaqiisa oo hadduu doonayo aanu koofiyadiiba ahaane haddii cumaamad uu xidhan ama go iyo waxbuu go iyo waxbuu huwan yahay sidaa markuu markaa u foorarsado go qayb ka mid ah ayaa dhacaysa oo markaa halkii uu ku sujuudayay tegaysa markaasuu gu ku dul sujuudayaa taana la yeeli maayo waayo gu-u dharkii aad xidhnayd unbuu la mid noqo waxaan uu dhaqdhaqaaqiyo adiga dhaqdhaqaaqaagii uu raacraacayo wax adigii kula socda ayuu noqday wax kaa harsan yaa la doonaya inaad ku sujuuddo calaa gayri mutaxarikin waa inuu ku dul sujuudo oo wejiga dul dhigo wax aan ku dhaqdhaqaaqayn isaga dhaqdhaqaaqiisa raafican isagoo weliba kor u qaadaya qofkaa sujuudsani cajiizatahu salkiisa iyo wamaa xawlahaa inta la hareera calaa mankibayhi waa inay ka sare maraan labadiisii garab wa yadayhi iyo labadiisii gacmood wa ra'sihi iyo madaxiisiiba maxaa la diidayaa inuu qofku iskoglo ha oo markaa salkiisii iyo madaxiisii ay sinmaan waa in salkii uu ka sarreeyo jirka intiisii kale waxa ugu sarreeyaa salkii uu noqdo iyo dhabarkaa markaa waa intaa yar dhabarkeedda ku dhowe ka la hareerta madaxii iyo garbihii waa inay ka hooseeyaan markaasaad sujuudday haddii kale ood markaa waxa weeyaan iswada rida uun maad sujuudin oo waxaa sujuud lama yidhaahdo waajibkuna sujuud buu ahaa markaa waa in salkaagii uu ka sareeyo madaxii iyo garbihii labadaba iyo dabcan gacmihii de gacmihii dhulkii iyo wala oolaya raafican isagoo ah buu yidhi mid kor u qaadaya cajiizatahu salkiisa iyo wamaa xawlahaa inta markaa la hareer ah baryihii iyo intii markaa waxa weeyaan ka agdhoweyd calaa mankibayhi labadiisii garab bay ka saraynayaan wayadayhi iyo labadiisii gacmood wa ra'si madaxiisii wa bian yadaca waxaa kaloo sujuudi ay ku imanaysaayo iyadana raacsan bian yadaca inuu dhigo jus-an qayb min kullin mid kastaba ka mid ah oo min rukbatayhi labadiisii jiliba iyo wa min baatini kulli kafin labadiisa kaf ama labadiisa cudhur mid walba boggiisaasi qayb ka mid ah iyo wa min baatini asaabici kulli rijlin iyo faraha lug kastaba boggeeda iyagana wax ka mid ah inuu markaa dhigo intaasoo dhan baa la doonayaa sujuudi sujuudi waxaasoo dhan bay u baahantaha wejigiioo bannaan inaad dhulka dhigto ama musalli aad ku tukanaysay iyadoo weliba waxa aad dul saar waxa wajigaagu uu dul eh, maaragtaa dul dhigaysaa uu yahay wax aan adiga ku raacraacaynin salkaagii waa inuu ka kor noqdo madaxaagii iyo garbahaagii waa in dhulka ay yaalaan gacmihii calaacasha wax ka mid ah wax ka midii waa inay yaallaan jilbihii labadii jilib mid walba labadii gacmood mid walba wax ka midihi waa inay yaallaan labadii jilibna mid walba wax ka midihi waa inuu dhulka yaallo labadii lugoodna iyagana calaacashooda ama muxuu ahaayey xagga markaa boggooda wax ka midihi farihii maaragtay lugaha boggooda waa in wax ka yaalaan lug walba ay dhulka ka yaallaan markaa labadaa lugood iyo labadaa jilib iyo labadaa gacmood iyo wejiga toddobadaa cudwi ama xubnood weeyi sujuuddii waajibka ahayd toddobadaa xubnood waxaa la doonayaa in mar laga wada helay oo isla wada jireen haddii markaa mararka qaarkood dadka qaarkood waxay samaynayaan markuu sujuudo intaanu lugihii inta maaragtay intaanu gacmihii hadduu doono aanu wada dhigin ayuu lugihii mid qaadayaa labadii lugood buu isdul saaraya kolkaasuu gacmihii dhigaya waxaa laga yaaba hadduu doono inuu haddana lugihii kala qaado oo caadi u wada dhigo laakiin gacmihii uu haddana wax kaga shaqeeyo o maarata gacmihii mid ahaan ka qaado toddobadii haddaan hal mar la wada helin oo aanay wada joogin sujuudi kuuma jirto haddaad doonto mid walba dhig laakiin iskumay wada gaadhin kol haddaanay isku wada gaadhin toddobadu hal mar inay isku wada gaadhaan baa la doonaya markay isku wada gaadhaan ayay sujuudi ku xasishay wa bian yadaca markaa waa inuu dhigo juz-an wax oo min kullin mid kasta ka mid ah oo min rukbatayhi labadiisa jiliba iyo wa min baatini kulli kafin labadiisa kaf mid walba boggiisa wa min baatini asaabici kulli rijlin iyo markaa lug kastaba faraheeda baatinkooda wax ka mid ah oo iyaguna boggii ah alcaashiru tobnaad alطumaأniinatu fiihi sujuuddii toddobadii xubnood oo dhulka wada yaalla waa inuu haddana ku xasilo kamaa dakarnaa fi rukuuci qaabkii aynu rukuucdaba ugu soo sheegnay oo kale waa inuu ugu xasilo toddobadii dhulka wada yaalla waa in طumaniinada xasiloonidiina la helaa alxaadi cashara ka koob iyo tobnaad aljuluusu bayna sajdatayni labada sujuudood fadhiga u dhaxeeya ayaa isaguna rukniya bian yantasiba waa inuu qumaati noqdo jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya wuxuu qumaati u noqonayaa isagoo fadhiya imika de isma taagayo marka maxaa la diidayaa inaad madaxu dhulka intood ka soo yar qaado aad haddana ku celiso sa dadka qaarkood sameeyaan madaxiibu dhulka ka soo yar qaadayaa isagiioo foorarunbuu haddana noqonaya muu fadhiisanta lam yantasib qumaati muu noqon waxaa la doonaya markaad sujuuddii ka soo kacdo si qumaatiya inaad usoo fadhiisato ood markaa kadib طمأنينة هذا لا تمادو مركا كدبات مركا سجودي كلا لا تمادي الثاني عشر كلا بيتمنى الطمأنينة فيه وكاس فدقي لفتي سنة قماتي مركا بصو فريساتو هذا حسيلوني بلا دوني haddii qofka ku arkaya uu ku arkayo un adigoo saa u soo kacaya iyo haddana adigoo noqonaya un wuu ku soo eegay xaalad aad xasilooneedba may jirin soo kicid iyo noqoshun bay ahayd imika maxaa udhexeeya sidaa iyo sidaa saasuu ahaa saasuu u noqdo marka maxaa la doonayaa sidaa markaad soo kacdo xoogaa inaan saa ahaato haddana kadib aad markaa noqoto الثالث عشر كالصدح تبنات السجود الثاني وسجود اللبات مثل السجود الأول فيما مر فيه ها أس سجود اللبات وسيدي سجودي هرو كلهم من قنا يساعد وحال يلا وحين أحكام صور شيخنا هل كاي نقول صور مري أردن بي كلام تايم الرابع عشر ركن عفرية تبنات الطمأنينة فيه وإن لو حصله سجود اللبات يدنا كما ذكرنا في الركوع طمأنينة قاب كي تهينا ركوع دي بينكو سو شيغني وي الخامس عشر كشنية تبنات الجلوس الأخير فدقة قدام بي الصلاة اتحياتك قدام بي أتكو أخريسو منتصبا إستغل لفتي سنة وين قمات النقطة دي وأنا قلع سنة السادس عشر كل تبنات قراءة التشهد فيه وين اتحياتك أقرضه فدقة قدام بي اتحياتك اتحيات المباركات إلى آخره وين أقرضه السابع عشر كتطبية تبنات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في القعود وإن النبي كصل إذا عليه الصلاة والسلام التحيات كي مركات أقردي كذب أديقوا ولي فرديا أديقوا ولي فرديا وإن التحيات كي صلي النبي عليه الصلاة والسلام لا تماض وأقلها صلي النبي وحوير اللهم صل على محمد انت صوير التحياتك سجنا دوا الله قرنا يا وين وضع أقردات ما يسوق waxyaalo yaroo laga tegi karaa way jiraan kutubta dambe insha allahu tacala ku arki doontaa athaamina cashara ka sideed iyo tobnaad assalaamu waa salaantii salaada lagaga baxayey bacdahaa arkaantaa dabadeed markaad intaa la timid inaad markaa salaantii la timaado fi waxaad kula imanaysaa salaantana fadhiga adigoo weli fadhiya waa inaad salaantii la timaado wa aqalu waxa ugu yar assalaamu calaykum intaasaa ugu yar marka assalaamu keliya ma odhanaysid waraxmatullahi inaad raacisa way fiican tahay laakiin assalaamu calaykum haddaad la timaado intii waajibka ahayd waad la timid baa laleey ataasica cashara rukniga sagaal iyo tobnaad wuxuu yidhi atartiibu waxa weeye waa tartiibtii isku xigxigsiintii bian yaatiya waa inuu la yimaado biniyati niyadii horta maca takbiirati takbiiradiina uu ku xidho uma alfaatixati haddana faatixadii ula yimaado fi lqiyaami intaasiba qiyaam buu kula imanaya isagoo saro jooga uma rukuuci uma arukuuci haddana rukuucdii buu la imani maca طumaأniinatihi isagoo markaa ku xasilayana مع طمأنينته يسوي مركا كو حسيلينا ثم الاعتدال هذا وحو الله ايمان مركا كنقشدي الركوع ده مع طمأنينته يسوي طمأنينته سنه لا سقطه ثم السجود الاول وحكى هذا الله ايمان سجودي كوبا مع طمأنينته سكن ولا سقطه ثم الجلوس بعده هذا فدي كدنبي مع طمأنينته ثم السجود الثاني هذا سجود اللبات مع طمأنينته سكن طمأنينته ولا سقنيس فهذا ترتيب اول ركعه ركعه دي كوباد ساسي كوغو ترتيب سنته ثم ياتي هذا وقف كل ايماني بباقي الركعات ركعته كلا مثلها حاليه يدو كلا قاب كاسو كلا يغان ولا ايمان الا انه لكن لا ياتي فيها ايمان ما لا ايمان مايو ركعتها الضبه بالنيه ها نيه عصب السمين مايو وتكبيره الاحرام تكبيره الاحرام لقد دوني مايو لا ايمان مايو الله يبارك صلاه كبريس فاذا تمت markay hadaba u dhamaato rakacaatu fardihi ragcadihii faralkiisu markay u dhamaadaan جلس الجلوس الأخير أتحياتك ودنبيهي أيو دتنا أفريسانيا ثم قرأ التشهد فيه أتحياتك أيو نصو شاقني أيها الكاكو أقرأي ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم النبي باطنا كو سلاميو قال وحورا اللهم صلي على محمد انت سواجبك إياه انت كلا دوسير رعينا وصني ثم قال مركا قد وراني السلام عليكم سيدا مركو يلاهضو أركانتي صلاة ديسة وحو أليمت قاب ترتيب سنة ترتيبتي صحدة أهيدة haddaba waa arkaanu salaati salaada arkaanteedu alaaatu aqsaamin saddex qaybood wey alawalu ka hore qalbiyun waa mid qalbiga lagala yimaado wa huwa niyatu faqad kaasi waa niyada arkaantii saddex qaybood bay noqonayaan saddexda wax qalbiga lagala yimaado iyo wax afka laga yidhaahdo iyo fal la sameeyo saddexaasa u kala qaybsamayaa haddaba kii qalbigu horreysiiyey kaasi waa mid quro oo waa niyada washaruhaa niyadii haddaba waxaa u shardiya an takuuna maca takbiirati اlixraami inay niyadaasi jirtay markaad salaada idhanaysay markaad salaadda xidhanaysay niyadaasi waa inay jirtay wa an takuuna fi lqiyaami mar hadday saa tahay dee waxa wey sara jooggii waa inaad niyadaa markaa kula timid oo adigoo sara jooga markaa takbiiratulixraamka la imanaysay dee waa in niyadaasi ay jirtay wey athaani rugniga labaad ama qeybta labaad leh alqowliyatu alarkaanu alqowliyatu waa waaxyihii ama arkaantii qowliga ahayd ee af odhaahda ahayd wahiya khamsatun shan weeyi takbiiratu lixraami awala asalaati takbiiratu lixraamkii salaadda lagu bilaabanaya allahu akbar lo odhanayay wa qiraa'atu alfaatixati fii kulli ragcatin ragcad walba faatixadii la akhriyay wa qiraa'atu tashahudi atixiyaadkii u dambeeyey waasalaatu cala annabiyi calayhi salaatu wasalaam salligii nebiga والسلام آخر الصلاة يس السلام عليكم تي صلاة ودنبيس عليه والسلام عليه بو يقري عليه ده سمجرت والسلام آخر الصلاة صلاتي صلاة ودنبيس شنتا سا قولا الله أكبر فاتح التحيات كي صلي النبي إيوه salaanta shantaasina waa qowli wuxuu yidhi halaaثatuhaa fi اlqacdati اlakhiirati saddexdan dambe weeyaan saddexdooduba waa saddexda dambe ee fadhiga u dambeeyay dee ahaanayaan saddexda u dambeeya maxay ahaayeen qiraa'atu tashahud wasalaatu cala annebi waasalaam saddexdaa halkee lagula imanayaa dee fadhiga u dambeeya haddaba intanaa muhiime wuxuu yidhi wa sharطu haadihi اlkhamsati shantani waxaa u shardi ah shantan an yusmica nafsahu qofkani inuu naftiisa maqashiiyo idaa lam yakun asama haddaanu dhagala walaa maanica wax markaa u diida inuu ismaqlaana aanay jirin riixun walaqaun wanaxwuhuma ama min riiin hadaynu min keenana waa aadi min riixin walaqain wanaxwihima maanicaasoo noqonaya ama dabayl dhaba dhabanaysa ama buuq jira iyo wax lamid ah arkaantan waxaa lagaa doonayaa inaad markaa aada ku hadasho aada ku hadashaa lagaa doonaya dadka qaar kooda waxaad arkaysaa saas Allahu akbar dadna afkaba uu isku hayaa siduu sidaa u yahay umbu rukuucaya hadhow markaad ku tirawan iyo maxaad akhridayna bay waan akhriyayaa adigaani dareemin buu kuleeyay afkaba waad isku haysay maxaad akhriday waxa akhris lama yiraahdo qalbiga waxa aad ka leedahay akhrin lama yiraahdo waa inaad taa ogaato qofku waa inuu dadku inay maqlaan qasab maaha laakiin hadduu keligii bannaan joogi lahaa meel aan dabayl badani jiri dabayli jirin buuqna jirin keliga hadduu joogi laha waa inuu ismaqli lahaa dadka qaarkoodna halkan waswaas baa laga yaabaa inay ka dhalaano ay ku dhaliso oo uu isiraa ismaad maqashin deetana dadkii markaa ku rafaadiya allahu akbar saas ma aha waxaa laga hadlayaa waa meel aan buuq jirin bal istijaabi waxaad arki doontaa haddaanad adigu iska ilaalinin oonad is odhanin ha ismaqlin sida caadigaa ah, markaad hoos allahu akbar u tiraahdo waad ismaqlin markaad keligaa tahay een buuq jirin een dabayli jirin marka ismaqashiigu maaha kor u qaad maaha ee waa inaad carabkii kaga dhawaaqdo wixii carabkii waa inaad kaga dhawaaqdo si dabiiciya markaad saad ula timaadid waabad ismaqliba haddaad meel keligaa joogto bilaa dabayl iyo bilaa buuqa an yusmica nafsahu hadda waa inuu naftiisa ismaqashiyo afka uu waxaan ka yidhaahdo idaa lam yakun asama haddaanu dhagala-ayn hadduu dhagala yahay la ismaqli maayo walaa maanica sidoo kale aanu jirinna wax u diida inuu ismaqlo min riixin walaqatin wanaxwihima maanicaasi wuxuu noqonayaa dabayl ama buuq iyo de la midka ah wailaa rafaca bixayu low zaala asamamu waalmaanicu la samica wailaa haddii aanu isagii dhagala-ayn wailaa haddii uu maanic jiro ama uu dhagalaya haddii uu dhagala' yahay ama uu jiro markaa buuq iyo dabayl iyo waxay jiraan rafaca waa inuu markaa de waxaweyan ku dhawaaqo wixii ou markaa weliba maarata kor u qaada buu yidhi bixayu low zaala ilaa heer haddii waxani aanu jiri lahayn low zaalo samamu dhagala-aantu haddaanay jiri lahayn ay meesha ka bixi lahayd walmaanicu ama maanican dabayshiiy waxa lamidka haddaanu jiri lahayn la samica uu maqli lahaa marka waa sidii abiiciga intaynu sheegin sidaa abiiciga ah weeyaan maaha intaa kasii kor qaad ma ah wa anlaa yanqusa waa in aanu ka hoos dhigin aanu ka dhimin shay-an wax oo min tashdiidaatiha wixii ay shad lahaayeena shantaasiba dee waxa weeyaan shadad bay leeyihiin sow ma mid waliba shad shadad buu leeyihi allaahu akbarti allaahu dibaa shadan faatixadii afar iyo toban shad bay leedahay ataxiyaadkii intaasoo shad buu leeyihi allaahuma salli calaa muxamed iyadoo intaasoo shad bay leedahay soo ma asalaamu calaykumtina shad bay leedahay mid walba shadkeedii waa inuu u ilaaliyo lanno hadduu shadkii ka tago xaraf baa maqan xaraf baa maqan bay noqonaysa wa allaa yanqusa waa inaanu dhimin shay-an wax oo min tashdiidaatihaa shadadkeediiya wa xuruufihaa xuruufteedii wax ka mida waa inaanu dhimin wa an yukhrijahaa waa inuu ka soo saaro min makhaarijihaa xuruuftii waa inuu makhaarijeeda ka soo saaro haddii kale waxaan afcarabi ahan buu ku hadlay haddii assalaamu calaykum ti siinkiiba uu saad ka dhigayo waa assalaamu calaykum leeyahay dee assalaamu calaykum ma noqonayso socon mayso markaa waxa weeye waa inuu xarafkii makhrajiisii ka soo saaray markaa taas waxaa dareemaysaa tajwiidkii aynu dayacnaye laga yaabo dad badan inaanay ku baraarugsanayn ahamiyadiisa siduu muhimka u yahay xuruuftii waxaa ku kala saaraya wy daalkiiyo dad badan siraado un baabay idhahdaanba saraad ladiina ba ordo culamada tajuudka u tago saraad ladiina ma qur-aan baa waxay idinku yidhaahdaan markaa daadii iyo daalkii waa inaad kala iyo daadkii waa inaad kala saartid iyo daadii intii waa inay kuu kala baxsan tahay qaafkii iyo kaynkii waa inay kuu kala baxsan yihiin kayrilmaqduubi haddaad leedahay kayrilmaqduubi dee qaaf baad akhriday maad akhriyin kayn maad akhriyin markaa waxa weeye waa inuu xuruufteedii la yimaado mid walbana makhrajkiisii uu ka soo bixiyo wa anlaa yugayira waa inaanu bedelin shay-an wax oo min xarakaatiha xarakadihii ay lahayda takhyiiran bedelaad yubtilu macnaaha macnihiiba tiraya xarakadiina waa saas oo kale xarakadu haddii ay macnaha bedelayso wixii kuma asixin faatixadii ku asixi mayso siraaط aladiina ancamtu calayhim haddaad leedahay ancamtu calayhim ancamtu anigaa nimceeyey wey aladiina ancamta calayhim kuwaad adigu u nimcaysay marka soo sooma kala duwana kuwaan u nimceeyey iyo kuwaad u nimcaysay bay kala noqonayaan marka haddaad ancamtu calayhim akhrido dee salaadii sidaa kugu asixi mayso haddii laakiin xarakada uu bedelay aanay macnihii meesha ka saarayn alxamdu lilaahidii oo kale ayay dadka qaarkood laamkana iska dame alxamdu lilaahi inay dhahdaan baa laga yaaba alxamdu lilaahi alxamdu lilah ya alxamdu markaa laamkii hore ayuu daminaya oo daalkii raacinaya marka taasi markaa macno cusub ma keenaysa mar haddaan macno cusub keenin waxay yidhahdeen culammadu dabcan inuu u qasto ogaan u sameeya waa xaaraan laakiin haddii dee maalan carabku uu ka xadayo saa ay ka noqonayso faatixadii way ugu asaxaysa wa an laa yugayira waa inaanu bedelin shay-an wax oo min xarakaatiha araka xarakaadkii ka mid a tagyiiran bedelaad yubطilu macnaaha macno tiraya oo macnihii meesha ka saarayo macno kale keenay ama bilaa macnaba ka dhigay wa an laa yaziida fiiha xarfan waa inaanu waxani uu aqriyaya laga doonayey xaraf ku kordhin khaasatan faatixadii waa inaanu xaraf ku darin yubطilu bihi yabطilu bihi macnaaha macnaheedii uu ku burayo xaraf macnaheedii ku burayo waa inaanu ku dirin go-aan maarata waxa meeshii keenin oo aanu ku darin haddii kale salaaddii markaa ugu asixi mayso way kaga buraysaa markaa intaasuu ka ilaalinaya wuxuu ka ilaalinayaa inay qalbiga un waxuu ka aqriyaya noqoto xafka uu kaga dhawaaqayo oo maarata waxa wey uu ismaqashiinaya inaanay noqon wuu ka ilaalinayaa in shadkeedii wax ka dhimo uu ka ilaalinayaa xuruuftii wax la waayo uu ka ilaalinayaa mrajkii inuu seego de xarafkii xaraf kalu noqonaya iyadana uu ka ilaalinayaa xarakadii inuu bedelo wuu iska ilaalin haddii weliba ay macnaha bedelaysa salaadii way ka burinaysaa sidoo kale inuu xaraf ku soo daro xaraf inuu ku soo daro aan ka mid ahayn oo macnihii markaa uu ku burayo iyadana wuu ka ilaalin wa an yuwaaliya waxaa kale oo shardi inuu xidhiiriyo bayna kalimaatiha kelmadaheedii wa an yuratibaha iyo inuu u tartiibiyo calaa nadmiha almacruufi tartiibteedii la yaqaanay ay usoo aroortay marka waa maxay waa laba shardi halkani faatixadii oo kale waa inuu isku xidhiiriyo intu bismi illaahi araxmaani araxiim yihahdo duu saacad aamusnaado uu haddana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yihahdo la yeeli maayo bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani araxiim waa in saa isugu xigigsiiyo aayadihii iyo kelmadihiiba hadduu in yar aamuso waxaa la yidhi haddii aanu ugala jeedin inuu jaro aamusnaanta yari dhib keeni mayso lakiin haddii aamusku uu dheeraado waa inuu dib ugu soo celiyo aamusku hadduu dheeraado waa inuu dib ugu soo celiyo haddaanu dheeraanin oo aamus yaroo gaaban ahaa haddii niyadiisu ahayd iska gooyo dib ugu soo celi way burtay oo waa inuu dib ugu soo celiyo faatixadii haddii laakiin uu yar aamusay uno haddana aanu markaa waxba niyoonin dhib ma laha baa la yidha uu sii wadaya wa yuwaaliya bayna kalimaatiha taasiba markaa waxidhintii wey wa yuratibaha calaa nadmiha almacruuf qaabkeedii la yaqaanay waa inuu u tartiibiyo bismi illaahi araxmaani araxiim taa horeysa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin taa ku xigta araxmaani araxiim taa ku xigta wahaakada haysor iyo dabamarinin alxamdu lirabbi alcaalamiin allah haddaad tirahdo oo kale aladi agga dambe ma soconayso waa inaad kelmad walba halkeedii aayad walba halkeedii aad kula timaado sidoo kale atixiyaadki waa saasoo kale isagana tartiibtiisi waa inaad u ilaaliso allahu akbarti waa saasoo kale waa inaad allahu horreysiiso akbartuna ay dambayso soo arki maysi saasay markaa ay noqonaysa athaaliu qaybta saddexaad alficliyatu waa arkaantii ficilka ahayd وهي ثلاثة عشر وصدحية طبعا القيام سرجوغي والركوع الركوع دي وطمانينة كحصيل الدية والاعتدال اعتدال كي وطمانينة وطمانينة دي والسجود الأول سجود دي هرأ وطمانينة يين المارتي كحصيلوني دي لغو حصيلي والجلوس بعده كدن بي وطمانينة يي سغنا طمانينة دي والسجود الثاني سجود لبا وطمانينة وواحد بعد آخر بعد آخر بعد آخر ركعة wa huwa اljuluusu اlakhiru wawaaxidun iyo mid weeye arkaantii ficliga ahayd bacda aakhiri rakcatin ka dambeeya ragcadda u dambaysa wa huwa اljuluusu اlakhiru waa fadhigii u dambeeyey wawaaxidun iyo mid yanshau min ficli hadihi اlarkaani fii mowdicihaa ka dhalanaya marka arkaantaa mid walba meeshiisa lagula yimaado oo wa huwa tartiibu waa ruknigii tartiibta rukniga tartiibta isagu fal aad samaynaysa maaha laakiin intaa hore markaad mid walba meeshiisa dhigto ayuunbaa ruknigii tartiibtana la helay laakiin isagu fal gaaroo gooni u taagan ma aha wawaacidun midna yanshau wuxuu ka dhashaa ka dhashaa min ficli haadihi alarkaani arkaanta aynu soo sheegnay in la sameeyo la dhigo fii mowdicihaa meeshii ay lahayd wahu tartiibuun wa shardu larkaani alficliyati arkaantan ficliga ah haddaba iyaga waxaa u shardiya sixatu maa qablahaa waa inuu asaxay wixii ka horreeyey ee min alarkaani arkaanta ahaa ilan tartiibtiiba shardiye wixii ka horrey waa inuu asaxo adoo faatixadii aqri hadaad rukuucdo ood isxasuusato ood faatixadii u noqoto ood faatixadii aqrido ha odhan rukuucda waanigii sameeyey iminka waan sujuudayaa uun maxaa yeelay rukuucdani may asixin wixii ka horreeyey baan asixinba wixii ka horreeyey kol haddaanu asixin iyaduna ma asaxayso markaa waxa weeye rukni kastoo ficliya waxaa la doonayaa si u asaxo in de wixii ka horreeyey horta ay asaxeen wa an yaqsida bihaa hayraha waxaa kaloo la doonayaa inaanad dan kale ka lahayn rukni walba waa inaanad wax kale ugala jeedin waxa kale muxuu noqonayaa adigoo sujuudsan yaa bahal soo ordaya aad aragto markaasaad ka booday fadhigii baad deetana ka dhigatay kolkaad adu bahal ka booday fadhiga umaad socon laakiin bahal baad ka soo booday waad fadhiisatay hadhow haddana mar labaad sujuuddo waxaa tiri fadhiganiba ha ii noqdo kii salaadda kuu noqon maayo mar haddaanad isaga daraaddii u soo kicin ee wax kale ku soo eryaday ma noqonaysa tani fadhigii kuu noqon maayo maxaa lagaa doonayaa sujuuddii baa dib ugu noqon markaasaad dib u soo kici oo dib u soo fadhiisan markaasaad haddana dib u sujuudi rukuucdii baa la mida haddii adigoo taaganoo maaragtay salaaddii ku jiray uu midig wax kugu waabiyo deetana aad ka gabato ood rukuuc ka dhigto iyaduna noqon mayso rukuuc noqon mayso maxaa yeelay dee wax kalea ku soo foorariye rukuuc ujeeddo aad u jeeday umaad soo foorarsan haddaba wa an laa yaqsida bihaa hayraha taasay dawo ka tahay wa anlaa yaqsida bihaa waa inaanu arkaantan ficliga ugala jeedin hayrahaa wax kale waa inaan ugala jeedin mid walba mid isaga loo qastay waa inuu ahaadee wa amaa mubطilaatu الsalaati fahnaa cashara halkan wuxuu ka gelayaa salaadda maxaa buriya waxa salaada buriyaana waa labiyo toban buu yidhi alأwalu midka koobaad faqdu sharطin sharطi waa in la waayo min shuruuطiha اثنay caشhara shuruuddii labiyo tobanka ahaa shuruuddii labiyo tobanka ahaa shardi kamida haddii la waayo dee salaaddii ku asixi mayso markaad ka baxday un baad sogaatay inaad weyse qabin ama inaad najaaso lahayd ama eh, inaad qibladiiba u tukana dhinac kale u tukatay shuruudii labiyo tobanka ahaa aynu soo maray mid ka mid a ah haddii la waayo salaaddii ku asixi mayso way kaa burtay marka hadday marka hore kuuba guntantay weeyaan hadday kuu guntantay markii hore oo markii hore arkaanta shuruudda la wada helayey laakiin dhexdii markaad kaga jirtay la waayo shardi ka mid a ah shuruuddii salaaddaasi way burtay amaa haddii markaad salaadda gelaysay shardi uu dhinnaa taasi way burtay lama odhanaya maxaa la odhanayaa mabay guntamintaasi shardigu hadduu kaa dhinnaa markaad salaadda gelaysay taa way burtay lama yidhaayo waxaa la odhanayaa mabay guntamin laakiin ta buraysaa waa tu markii hore guntantay oo macnaheedu yahay salaaddu markii hore shuruuddeedii o dhammi way u dhammaystirnay laakiin bartanka markii lagu jira iyadoo lagu dhex jiro ayaa shardi kamida la waaya ama weysadii baa jabtay ama nijaasaa soo korodhay ama qibladii baa laga jeestay dee markaa salaadaasi way buraysa camdan si ula kas ah inuu maarata waxa weeyaan qofku shardi uga takhalluso oo shardi uu markaa meesha uga saaro dee salaaddii way ku buraysaa walow biikraahin ha camdiga ama ula kaskaasi haba noqdo mid markaa lagugu qasbay jeedsa baa lagu yidhi markaa xabad baa lagu qabtay xaggaa u jeedsaa lagu yidhi qibladii baa deetana ka jeedsatay salaaddaasi way buraysaa la odhan maayo ninkani waa qasbanaaye salaadda ha ka burinina way buraysaa hadhow markuu awoodana dee waxaa la doonaya inuu qibladii uu u tukado aw sahwan ama si markaa sahwiya wuu sahwiyeeyo wuu ismoodsiiyey ama wuu hilmaamay aw jahlan ama jaahil baaba ahayo mabuu garanaynba in la weysaystaba muu garanay salaad buu iska tukaday ama in qiblada loo jeestaba muu aqoona dhinacu u isaga jeesto uu iska tukaday ama wuu ilaa sahwigu waa wii wuu ilaawey wuu yaqaano uu garanaye laakiin sahwi baa ku dhacay maskaxdiisiiba wixii ka yar baxay maskaxdiisii ayuu ka yar baxay shaygii deetana wuu isyar ila wuu yar ilaawey deetana markaasuu wixii salaaddii la yimid salaaddii waxba u asixi mayso marka waxaa la mid a maalan nijaasaa ku marsanayd waad isilowday inaad iska maydho salaaddii baad iska tukatay dee salaaddaasi waa soo celin bay ayaa ayaa lagaa doonaya salaaddaasi may asixin ama maad ogeynba inay nijaaso waxaan uu leeyahay hadhow unbaad ogaatay inaad nijaaso lahayd markaad tukanaysay salaaddaasi waa la soo celinayaa inaanad weyse qabin nin ogaaday oo kale ayuunbaad noqonaysa الثاني فقد ركن من أركانها تسعة عشر عمدا شرط مبطلك أما بريها اللباط waa in la waayo rukni ka mid a arkaantii salaada ee iyo tobanka ah ayanu soo marnay camdan si ula kaca aad uga tagto ama rukuuc baad iskaga tagtay ama faatixaad iskaga tagtay ama sujuud baad iskaga tagtay adigoo u kasaya dee salaadaas way kaa burtay oo salaad lagu ciyaaray ayay noqotay fa in kaana sahwan haddii ka tegidda aad ka tagtay ruknigu uu si sahwiya ku yimid oo aad sahwiday ataa bihi qofku wuu la iman ruknigii buu la iman idaa dakarahu markuu isxasuusto allaahu akbar baa tidhi show faatixaba maad aqriyana waad rukuucday uun keligaa baana tukanaysa markaasaad marka adoo rukuucsan baad isxasuusatay inaanad faatixadiiba soo aqriyin waxaa la doonayaa markaad xasuusatay deg deg waa inaad u kacdo haddaad waxoogaa kusii fadhida rukuucdii kusii jirto salaad way kaa buraysa ilan rukuucdani rukuuc jirta maahe waa inaad deg deg uga kacdaayo aad faatixadii la timaadaa haddii laakiin aad imaamka ku daba tukanayso way dhacdaay oo markii la rukuucay uun adna aad rukuucdo laba mid bay noqonoo inaad xasuusato adigoo weli taaganoon aduu rukuucin baad xasuusata inaad faatixadii aqriyin markaa waxaad samaynaysaa waad aqriyaysa hadduu imaamku rukuucda xataa ka soo kaco aduu waad aqriyaysaayo waad dadejinaysaa inaad markaa daba cararto imaamkii waad rukuuci waad daba ordiyo inaad gaadho ayaad isku day haddii laakiin markii uu rukuucay adna aad rukuucday aad is ogaatay inaanad faatixadii soo akhriyin noqon maysi waayo imaamkaad la socotaa imaamkiina waadigan la rukuucay ma noqonayside markuu dhammaysto ayaad ragcadu kacaysaa adigu markuu isagu dhammaysto ayaa adigu ragcad u kacaysa haddaba wuxuu fa in kaana sahwan haddii uu sahwi rukni uga tago ataa bihi ruknigii wuu la iman idaa dakarahu markuu xasuusto walaa yuxsabu wax ka soo qaad maloo la tirsan maayo maa facalahu waxaan uu sameeyey bacda almatruuki kii uu ka tegey dabadii waxaan uu sameeyey macno mala oo waa layska tuuri xataa ya'tiya bihi ilaa kii uu ka tegey uu la imanayo faatixadii amaad aqriyan waad rukuucday rukuucdii baad ka soo kacday waad sujuudday sujuuddii baad ka soo kacdo waad fadhiisatay sujuuddii labaad baad sujuudday markaasaad isxasuusatay inaanad faatixadiiba aqrin ragcaddii hore dee waad kacaysaa un sidaa aad tahay wax waxaanaad samaysay maaragtay eh, rukuuc iyo sujuuda lahaana wax ka soo qaad ma leh wax la tirsanaya maaha halkii baad ku noqonoo faatixadii baad soo aqrii dib baad u soo rukuuci wahaakada ahaaliu ka saddexaad ziyaadatu ruknin ee salaadda kaa burinayaa ziyaadatu ruknin waa inuu rukni kordhiyo min arkaanihaa arkaantii salaadda ka mid ah ee alficliyati ficilka ahaa inaad sujuud kordhiso ama rukuuc kordhiso dee salaaddii way kaaga buraysaa si markaa camdiya si camdiya inaad u kordhiso camdan weey ziyaadatu rukni min arkaaniha alficliyati camdan si camdiya haddaad rukuuc u kordhiso ama sujuud u kordhiso ama fadhi u kordhiso ama sarajoog u kordhiso waa kuwii ficilka aynu soo sheegnay haddaad kuwaa mid ka mida kordhiso salaaddu way kaa buraysaa maxaa ku baxay ficilkaasi kuwii qawliga ahaa haddaad faatixadii laba jeer akhrido ama salligii nebiga aad laba jeer akhrido ama atixiyaadkii aad laba jeer akhrido sow rukni maad kordhinin rukni qawliya baad kordhisa rukni ficliya maad roki maad kordhin kaasi salaadda kaa burin maayo laakiin rukniga ficliga ah ayaa soo kordhintiisu ay salaadii kaa burinaysa aw ityaanun aw ityaanu niyati ama niyadii oo lala yimaado aw takbiiratulixraami ama takbiiratulixraamkii oo lala yimaado aw isalaami ama salaamtii oo lala yimaado fii gayri maxallihi meel aan meeshiisii ahayn camdan weeyaan intaasoo dhammiba si ula kaca niyadiibuu meel aan meesheedii ahayn la yimi ragcaddii labaad ayuu yidhi waxa weeye waxaan tukanayaa salaadii duhur oo niyo cusub oo hadda uu inshaynayo uu ka dhigay dee salaaddii waa iska buriyey ama takbiiratulixraam buu la yimid ragcaddii labaad haddana allaahu akbar oo uu niyoonayo inuu salaad xidhay dee salaad baa kuu xidhnayd ilanood ku jirtay takbiiratulixraamkan aad salaadda dhexdeedii kula timid salaaddaadii horun bay kaa burinaysaa wax kale ku tari mayso salaaddu way kuu xidhnayd mar labaad inaad la timaadaa way kaa burinaysaa salaantiina waa saas oo kale iyadoon meesheedii la gaadhin baad assalaamu calaykum la timid dee way kaa buraysa fain kaana sahwan hadduu si sahwi ah ay taasi uga dhacday aw zaada ama uu kordhiyo hayra maa dukira kuwaa lasoo sheegay wixii aan ahayn oo min alarkaani arkaantiya sida faatixa uu meel maarata mar labaad aqriyey ama ataxiyaadu mar labaad aqriyay iyo kuwii lamidka ahaa camdan si camdiyaabuu ah u soo kordhiyey aw sahwan ama si sahwi ah ayuu u soo kordhiyey faatixo ama ataxiyaad kale oo yani waxan salaadu ka buri mayso hadduu sarajooggiiba atyaad ku akriyo ataxiyaatu lilaahi sarajooggiiba ku akriyo haddaanu ciyaar ugala jeedino iska xus ilaahay dikri ilaahay unu ugala jeedo de waa iska xus ilaahaye salaadu kaga jabi mayso ama faatixadiibuu iska akristay isoo qur-aankiibuu iska akristay isagoo fadhiya oo u fadhiya atixiyaadkii waa akriyey eh, muxuu ahay faatixana wuu iska raacsaday faatixadaasi de waa laga fiicayo inuu saa sameeye may ahayn laakiin salaaddii ka burin mayso ama camdi ha ka ahaato ama sahwi ha ka ahaato fain kaana sahwan hadduu waxaani sahwi yahay rugni ficliya sujuud buu kordhiyey ama rukuuc buu kordhiyey si sahwiya lam tabtul salaadu ka buri mayso aw zaada ama wuxuu kordhiyey hayra maa dukira kuwaa lasoo sheegay wixii aan ahayn oo min alarkaani arkaantii waa kuwii qowliga ahaayee aan salaan iyo takbiiratulixraam ahayne camdan si ula kaca ayuu u soo kordhiyey aw sahwan ama markaas si sahwi ayuu u soo kordhiyey lam tabtul salaadu ka buri mayso wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallah